alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam wa can saciid bni zayd radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alay slm qaal man iqtataca shibran min alardi dulman qofka taag ka dhula dulmi ku goosta ku qaatay xoog amba xoog ku qaata ama dee farsamo beena ku qaata saa dulmi una ku qaata dawaqahu llaahu ilaahay baa qoorta kaga wareejiya iyaahu ay ashibru taakada yowma alqiyaamati maalinta qiyaame min sabci ardiina ilaa toddoba dhul oo taakadaas mutafaq caleyh xadiiska macnihiisku waa maxay taakadu waxa weeyaan suulka iyo faryarada ayaa la xisaabin jiray suulka iyo faryarada inta ka dhexaysa inta in leego dhula qofka dulmiye dulmi ku qaata toddobada dhul oo mid waliba taakadii ay tahay baa loo saarayaa qoorta maalinta qiyaamaha ya isagoo dee sida markaa dee xadiisku maaha macnaheedu intaasun hadduu ka hadduu ka yareeyana loo saari maayo ma hadduu taaka wax ka yar qaatana waa lamid eh, laakiin waa mubaalaqa taaka dhula qofka inta badan wax ka weyn buu qaataaba taaka waxba u tari haddii markaa uu maylal qaato ama kilomitriso tiro de waa la mid lakiin haddaan isweydiin oo sideebu qoorta ugu xejin karaya dee waa arrimaha aakhira loogama qiyaas qaato arrimaha addunyada loogama qiyaas qaato waxaa kaloo laga qaadanaya dhulalku inay toddoba yihiin waxaa kaloo laga qaadanaya dhulalku inay isku dhegan yihiin ya oo mid waliba kale uu kusii dhegan yihi taakada dhulkan intay leegta wax la koobi kara maaha hadaynu iminka dhulka qodno taakada intaa taakada haddii la qodo intay noqon karta markaan taakada yarba kasoo qaadno marka inta ka yar inta inta taaka ka yar lagama ogole dee dulmiga waa faman yacmal mithqaala daratin khayra yara mithqaali dara wa qof wax sameeyo khayr waa doona wax ka yar hadduu sameeyo miyaanu arkayni waa arkaya taana lakiin waa mubaalaga xagga yaraynta tadwiiquna adawq waxaa asalkiisa shayga qofka qatalka ka wareejiy ama shayga ka wareysa markaa awaqahu llahu iyaah waa laba mafcuul ba halka ku jiro awaqahu hada hore ee ficilka ku jirta waa qofka laftigiisii allahna laftuljalaalahaas waa faacilkii iyaahu mafcuulka labaad ee munfasilkaahina waa ashibru markaa awaqabaad laba mafcuul markaa qaadanayso qofkii baa ilaahay qoortiisa kaga wareejiya iyaahu shibrigaasi yowma alqiyaamati min sabci ardiina laga bilaabo toddoba dhul toddobada dhul oo dhamaystira marka saxaabigan saciid bin zayd waa saxaabi tobankii jannada loogu bashaaray ka mid ah min alcasharati radi allahu canhu waana cumar bn khadaab min adeerkii waa saxaabi inta badan aad macruuf aanu ahayn marka la eego tobanka marka la eego inta badan uu mashhuur toddobada ee tobanka sagaalka kale ah marka waa raggii da uga hor islaamay magaalada maka qisada inkastoo culamada siirada qaar ay daciifiyaan qisadii cumar bn khadaab sababtiisa marka cumar bn khadaab walaashiina oo qabo faatima bintu khadaab ah haddaba saciid bnu zayd qiso xadiiskani lahaayo waxa dhacday gabar baa ku qabsatay gabar baa tidhi saciid bay dulmiyay ay jaar ahaayeen oo dhul bay markii loo yeedhayna waa waqtigii dowladdii umaweynta ayaa wuxu uhi u dulmiyi doonaa anigoo xadiiskaa nabiga ka maqlay caleyh isalaatu wasalaam sideen dhulkeeda waxu ka qaadan doona anigoo ka maqlay nebi maxamed alay slat sl xadiiskan dee qofka xadiiskan maqlay ee maalinta ilaahay ka baqanaya dee dhulkaa u iska ilaalinaya dadkana dhulku waa lagu imtixaamayo weligoodba saasay dadku ku hayan hadday miyi joogaan ijaar ku durkinaya amba dhul kalu doonay in qabsado hadduu banaan waxa ay dadku ataa isku dilayaan imika hadda reer miyigu waxay isku dili carabtu iyo dad kuwan soomaalida waxay isku dilaanba waa dhul la daaqaya meel ceel laga qoday wax lamid ah wuxuu sameeyey wuxu sidaan u dulnihi doonaa anigoo xadiiska ka maqlay nabiga caleyh isalaatu wasalaam marka gabadha waxa la ohan jiray arwa bint uways iddacat calى saciid bn zayd anahu akhada shayan min ardiha fakhasamathu ilى marwan bاlxakm marka aakhirkii uu habaarayoo horta marwaan wuxuu ku yihi markhaati kale ku weydiin maayo mar haddaad xadiiskaa nabiga ii sheegtay adigoo saciid binu sayida oraad iska tag dabeetna saciid wuxu uhi allahuma in kaanat kaadibatan faacmi basaraha waqtulha fi ardiha ilaahw gabadhaasi hadday been sheegayso iga been sheegayso leeda dhulbu iga qaata ilaahow indhaha tir oo indha la-aan ku rid dhulkeedana ku dil famaa maatat xataa dahaba basaruha may dhiman hortaa ilaa indha beeshay uma baynamaa hiya tamshi fii ardiha id waqacat fii xufratin famaatat dabeetana iyadoo de indhala-aantii ku dhacday oo qof weyn oo de aana noqotin ayay god dhulkeedii kamida ku dhacday oo dee sidii bay ku dhimatay markaa maxaa laga qaadanayaa dacwat lmadluum mustajaaba iyo saxaabada de sida wax logu aqbali jira kula mid ahaa sacad bin abi qaas ayaa isna taasoo kale ay ku dhacday oo isna nin baa markaa been ka sheegay dabeetna wuxuu ilahu hadduu been sheegay ninkaasi addoonkaagaas hadduu been sheegayo riyaaya wax lamid lagu kacay ilaahow haddii ilaahow cumrigiisana dheere faqrigiisana dheere wacaridhu lilfitan fitankana ilahu ku imtixaan markaa ninkaa cumrigiisana u dheeraaday faqrigiisana u dheeraado markaa magaalada kuufa dhexdeeda lagu arki jiray isagoo xiribahaasi ay kusoo rogmeen indhaha ay kusoo rogmeen oo waliba markaa hablaha yar uu iil jebinayay haddana u leeyahay markaa u garanaya u leeyahy haddana leeyahay asaabatnii dacwatu sacdin sacad habaarkiisi baa igu dhacay marka waxaa dulmiga la hahdaa habeen ma dhexo adduunyadana la soo dedejiya aakhira marka laga tago xadiiskan wuxuu baahaya in si gaara dadka loo loo sheego oo loogu akriyo la ihahdo war hoy dhulkaa iska ilaaliya war dulmigaa iska ilaaliya war aakhira idinkaga daran waman yaqlul yati bima qalla yowma alqiyaama an anas radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu aha cinda bacdi nisaa'ihi dumarkiisa barhkood buu agtiisa joogay waa caaisha fa arsalat waxay soo dirtay ixdaa ummahaati lmuuminiin hooyooyinka muuminiinta mid ka midi ah, waa zaynab bintu jaxashe maca khaadimin lahaa khaadim ay lahayd waxay usoo dhiibtay biqascatin xeedho fiiha acamu cunta ay ku jirto oo fa darabat biyadiha gacanteeda fakasarat ilqasca xeedhadii way jabisay fadamahaa waa isku dhejiyey nebigu ala sala slam wajacala fiiha acaam cuntadiina wuu yeelay oo gurigii caaisho ayuu markaa tii jabnayd yeelay iyo cuntadiiba waqaala wuxu uhi kuluu cuna cuntadaa daadatay iyo faacuna wadafaca wuxuu dhiibay alqascata asaxiixa xeedhadii aan jabine guriga caaisho tale caaisha iska lahaydna lirasuuli kii khaadimka ahaa ay soo dirtay udhiibay iska ilaaliyaan rasuulkii <laughs> moodin nebi maxamed alay sala slam wa xabasa wuu xanibay wuu joojiyey almaksuura ay alqasca almaksuura xeeradii la jabiyeyna adigu haysa wey rawahu lbukhaariyu marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa in qofka cid kale xoolihiisaba baab lkasbi dee xoog kumay qaadan caayisha laakiin waa uu shabaha meel buu ka soo gelaya un qofka cid kale xoolihiisa ku xadgudbaa hadduu shaygaasi mithli leeyahay wax lamida ah, wax lamida ah waa inuu keeno amba waa inuu damaanad qaado qiimihiisii markaa iminka xeea xeedho loo tuuray wey waay tirmidi wasama aariba caisha wazaada wuxuu yii faqala nabiyu sala la ala slm wuxuu ihi acaamu bicaamin cunto cunto ayaa loo qaadaya oo qofku hadduu cunto cid kale lahayd baabiiyo cuntadiisa la qaadanaya wainaaun weelna biinaain weel haddaba waa la isweydiinaya cuntadani waxaa laga fahmi karaa dee rasuulku cuntadiina inuu celiyey cunto cusub oo kale inuu caaisho ka qaadi celiyey laakiin waa saa iminka laga fahmi karo laakiin macnaha guduma saa tilmaamaya ee maaha lagama ma maaha boqol kiiba boqol inuu cuntadiina celiyey sa muuqata cuntadii mu celina wuxu uhi wa jacala fiiha acaam tii cuntadii yeelayo wa qaala kuluu ila waa hadiyadba dib ma celin maaye rasuulkuna ala sla slam hadiyadda waa waxaa laga qaadanayaa dumarka nebigu ridwaanllahi calayhina sida ilaahayba qur-aanka inoogu sheegay inay ahaayeen ummahaat almuminiin oo ka yihi faarsalat ixdaa ummahaati almuminiin waxaa kaloo laga qaadanaya waxaa la idhahda hinaasuhu waa wax iskaga abuuran dadka gaar ahaan dumarka inay hinaasaan marka gabadh kale la qabo walow saalixiin ba noqdaan dumarka dhisan dumarka ahlujannaha maaha marka jannada la tago ayuunbaa hinaasahaasi dumarka ka baxaya marka dee xikmad ilahay baa ku jirta in gabadh lala guursadaa dhinac marka laga eego mafsada ku jirta soo maaha mafsadada ku jirta maxay noqonaysa de waa tan hinaasaysa soo maaha waay laakiin inu gabadh kala soo kordhayaana maslaxo ka weyn baa ku jirta marka laba maslaxo laba mafsado tayarbaa ayaa lagu dhacay haddana iyadoo hinaastay ka dhalan mayso in la yidhahdo wixii ay samayso hadday hinaasto hadday guriga gubtay iyo hadday cid kale ku xadgudubtay iyo haddii cid kale disho ma waa gabadh hinaastan ha ah la yska daayo la odhan maaye eh? waa laga qaadaya wixii ay wixii ay geysato waa kaa rasuulka alay sala slam yihi acaaman biacaam sayida bintu jaxsh oo rasuulka ilmaabti ahaayeen gabadhii markaa dumarka kale ugu faani jirtay in ilahay fowqa sabci samaawaat uga soo guuriyay bay ahayd waxaana cayshati waxay ahayd gabadhii igula tartami jirtay rasuulka alay sala iyo gabadh qurux badan bay ahayd maca daalika haddana markii caysho laga beena sheegay cayshe way ammaantay zaynab bintu jaxasha waxay tihi waxay ahayd gabadha ila tartamaysa haddana wixii ay aragtumay sheegto markaa iyadoo iyada zaynab walaasheed oo xamna bintu shaxash ay ahayd ay ahayd dadkii hadalka ka qayb qaatay rasuulku dadkii uu jadalka ka jaray iyadii xasaan binu saabitiyo waay marka qofkii cid xoolihiisa ku xadgudba amba xoog ku qaata waa inuu qiimihii damaanad qaada amba wax la mid ah, waa inuu waa inuu keeno ayuunba halkan laga fahmayaa akhlaaqdii wanaagsaneed nabiga aleyh isalaatu wasalaam caaisha rasuulku ma ulaynin hadalkila kuma odhanin wuu iska fahmi karaya bale axaadiista qaarkood wuxu rasuulku waxaa soo aroortay inuu yihi haarat ummukum waar hooyadiin way hinaastay haarat ummukum <laughs> caaisha uu sheegaya markaa taasina waa akhlaaqdii wanaagsaneed nabiga aleyh isalatu salaam an raafic bn khadiij radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man zaraca fii ardi qowmin qofka dhul dad leeyihiin beera bigayri idnihim iyagoon u ogolaanin falaysa lahu ma laha min azarci zarca u ka beeray shayun waxba kuma laha walahu nafaqatuhu wuxuuse leeyahay nafaqadii biilkii ka galay intii kharashkii ka galay ayuu leeyahay rawaahu axmedu walarbaca ila nasaa-iy waxasanahu tirmidi yuqaal waxaa la idhaahdaa ina albukhaariya dacafahu bukhaari baa daciifiyena waa la idhaahdaa marka khadaabi buu sheekha aada moodaaba la yidhi inuu u nisbeynayo culimada bukhaariga sharxada ka mid ah ayaa wuxuu ihi dacafahu lbukhaariyun almuhim xadiisku waa saxa bay leeyihin saxiix marka ah, aduu cilooyin bay dee sheegin culimada daciifiyey lakin macnihiisu iyo xadiisku waa saxiix markaa man zaraca fi ardi qowmi bigayri idnihim maxaa ku baxay hadday u iyagu xaq buu leeyahy oo laga baabin biayri idnihi markaa haddaanu iyagii aanay u ogolaanin qof xoog ku beertay oo kalu shabaha hadduu kaga qaado iyo iyagoon ogeynba hadduu iska beerto hadday iyagii ogolaadana hado warwar miyaad beeratay ha dee iska wada waa saxa ogolaansho dambe dee kaas laakiin haddii aanay qadiyadaasi hore aanay dhicin isagu saracaana yeelan maayo walahu nafaqatuhu laakiin waxaa leeya war wixii kaa gale ee ku beertay ayuun baad yeelanaysaa intaasaa lagu axaadiistana waan arki doonaa yarxamuk allah an curwa bn zubayr radi allahu canhuma qaala wuxuu hi qaala rajulu nin ba wuxu uhi min asxaabi rasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam asxaabta rasuulka ka mid a ah, ina rajuleyni laba nin ayaa ikhtasama isku iskula dood yimid oo iskula xuk yimid ikhtasama bimacnaa ixtakama ilaa rasuuli ilahi sala llahu ala sl rsulka ardin fii ardin ay biardin dhul sababtii bay iskula yimaadeen ay isku qabsadeen arasa dhulkaasoo uu beeray axaduhumaa midkood fiihaa dhulka dhexdiisa naklan timiruu ka beeray walardu dhulkuna lilaakari ka kale u ahaaday oo faqadar rasuul lahi sala la ala sl rasuulku wuxuu uxukumay bilardi lisaaxibiha ninkii lahaa dhulka haddii adiga iskale buu rasuulku kuri alai slat slaam wa amara wuxuu amray saaxiba naklina an yukhrija naklahu inuu goosto timirtiisi inuu la baxo ka saaro meesha qof daalima umuu ahaanin xaqun waxaqihi rawahu abu daawud wa isnaadu xasan wa aakhiruhu xadiiska akhrigiis cinda asxaabi sunan min riwaayati curwa can saciid bni zayd wakhtulifa waxaa la isku khilaafay fii waslihi xadiiska dambe mowsuulnimadiisa miyuu xidhiidhsan yahay mise waa irsaalihi waa mursala ugaanyahay wa fii tacyiini saxaabiyihi waxaa kaloo isku khilaafay saxaabigiisa cayimaadiisa keebuu ahaa marka markaa laga dhiga xadiiska xadiisku markaa dee ka horaaba ku filan oo xadiiskan dambena markaa asal sheekh kamu dhigana kii hore asal ka dhigay baabka kelmada cirq dee waa xididka markaa qofka daalimka qofka dee inta badan wax beeraya uu daalayaa oo dee xoog iyo awood baa meesha kaga baxaysa markaa malaha laha wax xaqa waayo isagaa dulmi sameeyey laakiin waxaa xadiis kaliya kii hore ku kala duwanyihin kaa horena wuxuu hi waad iskaga tegeysaa sarca oo leedahay kaa gashay iyo hawshii kaaga baxday kanna wuxuu leeyahay wuu markaa la baxaya marka waxaa la isku waafajin karaa wallahu aclam wixii lala fujin karaya la rujin karayana maxaa la odhanaya sida dee timirtoo kale waa la qaadi karayo meel kale lagu beeri karayo iyo wixii lamida ah dee kaa qaadaa la odhanaya meesha doonta la tag wixii hawl kaaga baxday iyo waxaana waa daalim baa tahay wax xaq aad u leedahay ma jirto cari alim waa cirqi alim marna dhididkiisu noqon karaa dhididkii ka baxay ee meeshaa kaga baxay iyo wixii uu ku sameeyey wax faa uu markaa leeyahay ma jirto haddaba dhididkaa daalimku waa hadur buu noqonaya maadaama aad waxaa hawshaa ka gal marka waxaa leeya almuhim haddii dhirtaa la goyn karayana la ruujin karayana waa inuu ka ruujiyo meesha haddii kalena wixii kaga baxay baa loo celinaya oo iska tago waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska dee saxaabadu inay bashar hayn iyo laftoodu marka qaarkood isku dhacayeen walow taasi qadiyadaasi aad ha yaraato marka dadka kale loo eegee laakiin way dhici karaysa de iyaga laftigoodu ikhtisaamka iyo arrimahaas ay dhacayeeno dee qof dadkaa macsiyad way ka dhici karaysa waayo masala la isweydiinaya curwa binu zubayr hal huwa min ataabiciin am min asaxaaba ya ma saxaabaduu ka haye min ataabiciin laakiin walaalkii ka waran cabdillahi bn zubayr min asaxaaba curwa caaisha waa ka ka so wariyay curwa bn zubayr dee xadiiskani curwa markaa mursal buu noqonaya ilan hadduu saxaabi unis hadduu taabici rasuulka unisbeeyey xadiiska muxuu noqonaya almursal ma rafacahu الtaabiciyu ilى الnabiy sala la alay sl duna dikri alwasita wa mursal minhu saxaabiyu saqط marka saxaabiyun saqط inta badan u ka caamsay hadii loogiy inu saxaabi ka dhacay meesha waaba la iskuma daaliyana lakin waxaa dhici karta inay taabiciin sii kala warinayaan oo taabici badan oo sii kala warinaysa lakin ilaa toddoba taabici oo qaarba qaar kasii warinaya waay haddaba xadiisku wuxuu yihi qaala rajulu min aaabi min asxaabi rasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam waa majhuul mubham ma fihi raawi lam yusam soo maaha marka ibhaamka lagu sameeyey ama qofka majhuulka ee cadaaladiisii iyo xifdigiisii iyo dee wax badan naga xidhan yihiin ilan qofka cayntiisii laga jaahil yahay cadaaladiisii iyo xifdigiisina min awla in laga jaahil noqdo soo maxaad kaga jawaabaysa haye asaxaabatu kuluhum cuduul saxaabadu dhammaantood waa qaar caadiliin oo lagu kalsooye looma baahna markaa can rajuli min asxaabi nabiy hadii la ihahdo kii uu noqdoba markii horeba qaaciday ahayd inay saxaabadu dhammaantood ahlulcadaalad ahaayeen ahlulxifdi ahaayeen lagu kalsoon yahay markaa baahidii loo qabay qofkan in la ogaado marka horeba iyaga loo baha miyaanay dhici karin qaarkood inay cadaaladda ka baxaan kii dee nas sheega way koobayin markaa kuwaasina wa wax cid kooban ayay noqon karaan kuwa laftigooda khayrkoodan faraha badan iyo wanaaggan ay lahaayeen ayaa qarinaya haddayba dhacdo ilaa way dhacday qaarkoodoo la rajmiyey qaarkood oo matalan ama kuwa kaala rajmiye waaba dhintaye qaarkoodoo tusaale ahaan soo eedeeyey xaaskiisi dee markaa ay dhex martay qadiyaddii la odhan jiray mulaacnadu وعن cمر بن زبير رضي الله عنهma qala rajul nin ba وu min أصxaabi rasuuli الlahi صلى اه علي sلم in rajuلayn اkhtasma ilى rasuuli الlahi صلى اه علي sلم في arضi garsa أxaduهma fiiha نkلا wuu ka beeray wاlأrض liلآkhri ka kale u ahaaday faqada rasuul الlahi صلى اه علي sلم bاlarضi لصaaxibiha amr wxu amray bsaaxiba naqli an yukhrija naqlahu inuu saaro oo qaal wuxu laysa liciqi daalimin xaqun xaqba ma yeelanayo oo amba dhisma ha noqoto amba wax kale ou ku marka xagga qofka idan la-aan shay dhul ku beeray inuu daalim yahay ba laga qaadanaya hadduu wax ka dhisana waa lamid wamithaalu dalik low banaa fi lardi almaqsuubati fainahu yalzamu isaalahu isaalatu albina imikaani qadiyadaasi aad u dhacdaayo jaga aanu lahayn buu iska dhisanaya markaa jaga aanu lahayn markuu qofku dhisto dee daalim buu noqonaya dhul aduu ambaha kaa burburaan waxay doonaan ha noqdaane meesha doonta la taga baa ohanaya وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu hi في khudbatihi yوم النحr khudbadiisi yوم النحr bminan mina uu ka khudbadeeyey ina dimaakum yowma naxri waa maalintii tobnaade eh. ina dimaa'akum dhiiggiina iyo wa amwaalakum xoolihiina iyo wa acraadakum sharaftiina iyo dhegtiinu calaykum idinka xaraamun xaraam bay idinka tahay inaad isku xadgudubtaan oo aada dhiiggiinii ku xadgudubtaan maalkiinii ku xadgudubtaan oad kala cuntaan sharaftiinii iyo cirdigiinii wax yeeshaan ka xurmati yowmikum haadaa sida maalintiinan iyada ahay xurmo leedahaan ay u banaanay in lagu xadgudbo ee maalin xurmo weyn lahoo bil xurmole ay tahay fii baladikum haalaa beledkiina inaad joogtaan oo xaramkiia isna uu markaa xurmadiisa u leeyahay ee aanay u banaanayn waxyaalo badan oo dhulka kale ku bannaan lagu sameeyo fii shahrikum hada bishiinan iyada ahee xurmadina ay tahay mutafaqun caleyh rasuulku alay slat o slaam khudbadii uu ka jeediyey carafa iyadu yoom carafa bay ahayd maalinta tobnaad in khudbad la jeediya waa istixbaab oo maalinta kadambeysa laftigeeda wuu khudbeeyey ilaa saddex maalmood rasuulka ala sl sl khudbeeyey yowmu naxri waa maalinta tobnaad mina ahayd marka halka khudbadda yowma carafa dee carafa ay ka dhacayso iyadu haddaba wuxu hi dimaakum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun khudbad dheer weeyaan oo xadiisku inta wuu ka dheeryahay laakiin wuxuu sheekhu imika usoo qaatay un inaanay banaanayn dee dulmi in lagu qaato dhul kale amba qofka cirdigiisii wax laga laga sheego si gaara imka wuxuu soo qaadanaya amwaalakum amwaalkii dhul buu noqon karaa dhir buu noqon karaa lacag buu noqon karaa wax ka noqon kara cirdigiina waa qofka sharaftiisii oo dee isagoo dhowrsoon haddii lagu zinaystay amba waa tuug amba waa beenaale amba wax lamid oo aan caddayn loo haynin de waa cirdigiisii oo meel lagaga dhacay waana duruubta waaweyn iyo kabaairta ayay ka midta mararka qaarkood baa laga qofka nabar in lagu dhuftay iyo iyo afka in lagu dhaawaco keebaa sii darnaanaya ya afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jara waabuu kasii dareeyeyba aw carabta ku yihi kalmu lisaan anka min kalmi sinaan kalmu lisaan carabkoo lagugu dhaawaca anka waxay ka dhaawac culustay ka daran tahay min kalmi sinaan hub lagugu dhaawaco haddii qofka nabar lagu dhufto halkaa maxaa kaaga dhacay beri baa buud laygu dhuftay ama nabar baa igaga dhacay iyo in la idhaahdo waa kii beri xoolaha xaday ee been laga sheego dee weligii way daba soconaysa cirdigaasi daran markaa diinta islaamka saasi qofka cirdigiisana ay u ilaalinaysaa oo sababta loo yihi markaa qofkii xumaan lagu soo eedeeyo afar nin waa inay ka markhaati kacaan oo idhahdaan xumaantaasanu arkeyna waa inaynu gaari doona insha markaa markuu rasulku le ka xurmati yowmikum hada wuxuu ku shabahayaa maalintani say u weyntahay xurmada u leedahay ayuu qofkiina xurmada u leeyahy beledkan la joogana xurmuu leeyahy oo xaramkii min waa xaramkay kamid tahy inteeda badan xaram maaha xaramka ka mid maaha laakiin mino iyo iyo de waa xuduud lxaram xaramka ahayd ku dhex jirta shahrikum hada o bishii waa dulxijade dulxijana maxay ka mid ahayd ashhuru alxuruum ayay ka mid tahay baabu shufcati shufcada iyo baabkeedii weyaan shufcadu waa wadaagga wax la wada wadaagayo oo la wada leeyahy oo kelmadda shufca waxaa laga keenay min ashafci ashafci waalwatri ashafcuna waa didu alwitri alwitri walwatru labada waa loo akriya waa tiro dhamaystiran shafcigu waa shayga zawjka ah ama marka laakiin imika maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa say yidhahan culimadu sharci ahaan ay ku fasireen intisaacu shariik xisata shariikihi intizaac intizaac ashariik xisata xisa waa saad xisata shariikihi miman intaqalat ilay miman xisa tashriikii miman intaqalat ilayh bibeycin aw gayrihi bibeycin aw gayrihi bibeyci wanaxwihi aw gayrihi ba dad ku daya marka shufcadu waxay noqonaysaa intisaacu shariik horta waxay ka dhex dhacaysaa dad shuraako oo xoda leh ayay shufcadaasi ka imanaysaa taasi waa fahamka guud dabeeto waxa weeye qof baa guri lahaa imika inta inaan tacriifkaba akriyin aynu fahamno tusaalaha laba qof baa laba guriyoo isku dhegan bay leeyihin laakiin albaab keliya ayaa laga soo wada galaa albaab keliya ayaa laga soo wada galaa amba waddo keliya bay wada leeyihiin oo aanu mid midna midka kale uga gudbi karaynin ka maarmi karayn marka hadduu qof doono inuu iibiyo labadaa ka mid ihi gurigiisi inuu iibiyo waxaa laazima inuu u sheego kii u lalaha hadduu isagoon u sheegin ka iibiyo shufcuu qofkii leeyahay wuu ka soo qaadaya waa intizaac shariik xisata shariiki miman intaqalat ileyh isagoon ogeysiin buu ka iibiyey wuxuu odhanayaa baycaasoo lagu kala hagaago hadda kala qaatay ayuu odhanaya waar miyaad aniga maya ii soo celi aniga iibsanaya maxaa waajiba ah in la soo celiyo markaa muxuu sameeyey intisaaci shariik qofkii qofka wax la lahaa inuu ka soo qaato xisata shariikihi qeybtii shariigiisa kii xudaybiye weyaan yuu ka soo qaadanaya dib uga soo ceshanaya miman intaqalat iley cidday u gudubtay oo ninkan iibsaday isagu ciddii kii iibsaday ayuu dib uga soo qaadanaya muxuu kaga soo qaadanaya bibeycin ilaan u iibsaday ninka laftiisii lacagtii baa loo celinaya ama wa naxwi lamid oo yidhahdo dee tu kala wa aduu de wa hibe iyo wax lamida ah u si ay noqotoba aduu almuhim dib uso celiy marka qofki xaq buu u yeelanaya marka hore qof hadduu beycu dhaco faida wajaba albayc dee rujuuc muu jirin iyadoo khiyaar iyo wax lamid ah ay meesha yaalaan ama cayb kale soo baxda mooyaane laakiin tani waa xaq qofkaasi uu leeyahay oo shufcadu ay leedahay islaamkuna wuxuu ilaalinaya dadka xuquuqdooda iyo wixii dhib kaga imanaya iyo waayo waxaa laga yaaba qofkan inuu qofkan kale iibsanaya dhibka dhibi kaga timaado waxyaalahaas markaa shufcadu maxay gaar ku tahay ma guryihii ayuunbay gaar ku tahay mise waxyaalo kale axaadiis soo socota ayaynu ku arki doonaa an jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qal wuxu uhi qadaa rasuulu lahi sala wuxuu ku xukumay bishufcati shufcadii wuxuu ku xukumay fii kulli maa shay kasta oo lam yuqsam aan la qaybinin fa idaa waqacat ilxuduudu xuduuddu markay dhacdo ay labada guri kale leeyihiin amba labada shay kale leeyihiin wasurifat ee la kala duwo aduruqu wadooyinka ee mid waliba dariiq gaara u leeyihi falaa shufca shufca ma jirto shufca markaa ma jirto mutafaq aleyh walafd buhaariy wa fii riwaayati muslim waxay ahayd ashucatu shufcadu fii kuli shirkin waa wax kastoo la wada leeyahay fii kuli shirkin ay fii kuli mushtarak wax kastoo la wadaago fii ardin dhul weeyi aw rabcin arabci waa bimacna daar aw xaaidin amba bustaanka alxaaid albistaan laa yasluxu kaasoo dhulkaasoo amba daartaasoo amba bustaankaasoo laa yasluxu aanay habboonayn aanay suubanayn an yabiica inuu iibiyo xataa yacrida ilaa uu u bandhigo calaa shariikihi shariikiisii wa fii riwaayati taxaawiy waxay ahayd qada nabiyu sala allahu alay sl wuxuu ku xukumay bishufcati fii kulli shayin shay kasta wa rijaaluhu hiqaatun ragga xadiiska warinayaana waa hiqaat hadii la hahdo ragga xadiiska warinaya waa hiqaat ma ka dhalanaysa xadiisku inuu saxiix yahay maxaa la damaanad qaaday un sanadkii xadiiska lakin matnigii dee cilaa ka iman karta وعن abi raafic radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu lahi sala lah ala sl wuxu uhi aljaaru jaarku axaqu isagaa u xaqle bisaqabihi ay biqurbihi dhowaantiisa awgeed isagaa oo xaq leh akhraja lbuhaariy wa fiihi qisa xadiiska qisa ku sugnayd wa can anas maalik radi allahu canhu qala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam jaaru daari daarta jaarkeedu axaqu bidaari isagaa u xaqle daarta inuu iibsado haddii uu iibinayo qofkii jaarkaa rawahu annasaa-iy wasaxabi ibnu xibaan walahu cila xadiiska ciloley wa can jaabir radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslm rasulku aljaaru axaqu jaarku isagaa u mudan oo u xaqle bishufcati jaarihi jaarkiisa shufcadiisa inuu kasoo ceshado yuntadaru waa la sugaya biha iyada wain kana qaayiban haba maqnaadee waa la sugaya bal inuu isaga iibsado iyo wax lamida ida kana haduu yahay wyan dariiquhuma waaxidan dariiqoodu hadduu mid kaliya yahay rawaahu axmed warbacatu warijaaluhu hiqaat وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي sلى الله عليه وسلم qاl waxa uu yihi الشhفcaة kaxal الcقاal الشhفcة shufcadu kaxali waa furida alciqaari dabarka la furo oo kale rawahu ibn maaja wlbazaar wazada walaa shufcata liqaayibin mid maqanina shufca ma laha wa isnaaduhu daciif in sha allahu tacala xadiista iyo macnaheeda waynu ku celin mar labaad